balladooda ay waxba tari waayaan bay sidaa dadka u marayaanoo fawjba si ugu maraya fawjba si ugu marayaan qaar aan camalba lahayn oo wax camalahoo dhaqaajiba aan lahayn ilaahay ka yimaadaan xataa yajii'a arajulu ilaa nin uu ka yimaado laa yastatiicu isagoon karaynin asayra socod ilaa zaxfan siqid mooyaane siqid u salka ku siqaayo salka salku socodka iyo lamidabaa ah zaxfi lagu magacaabaa ama gurguradka jilbihiya lagu gurguurto xabwiba isagoo lagu magacaabaa wa fii xaafatay siraat siraadka labadiisa dhinac waxaa ah kalaaliibu biro soo godgodan waa jamcu kalluub kalluubkuna waa birta dabada soo qaroobsan lehee hilibduhu hilibka soo suro oo kaliya weeyaan yaa markaa biro sidaa usoo godan ayaa te ayaa taxan jidka labadiisa dhinac mucallaqatun oo la sursuray meela la suray laga soo lalmiyey ma'muuratun oo la faray bicaqdi man umirat bihi qofkii qabata la faray qabashadiisa qof hebel markuu soo maro qabo ka tuur qof hebelkuu soo maraan ka tuur saas la dhahayaa famaqduushu naajin dadku wuxuu kala yahay kolkaas dadka ay qabanayaan baa kale ah oo dhowr noocood kale ahoo mid waxaa weeye makduushun kulla xagxagtay oo naajin nabad galay oo baxsaday oo gudbay oo intay jexjexday sii daynayso wa mukardasun iyo mid lagu tuuray finnaar iyo mid ay aada u jarjarayso intaba waa kala yihiin marka dad loo tilmaamay oo ayna gafaynin bay qabanaysaa qofka sidii loo amray ee u qabanaysaa waladii nafsu abi hurayrata biyadih abu hurayra markuu ku sida xadiidka wariyey buu wuxuu yidhi oo uu sheegay xadiidku uu sheegay inay jirayaan qaar naarta lagu tuuray oo silaadkaba aan gudbaynin walciyaadu billah ayuu naartaasu intay la eg tahay buu eh, tilmaamaya markaasu wuxuu yidhi ina qacara jahannam jahannam salkeedu la sabcuuna khariifa waa toddobaatan gu weeye toddobaatan sannadood toddobaatan sannadood baa wixii qarka lagaga tuuraayo ilaa salka uu sii soconaya rawahu muslim naarta sidaasabaa dad lagu tuuraya walciyaadu billah qowluhu waraaءa waraa huwa bilfatxi fiihimaa labada hamsa waa kor dhaban yihiin waraa waraa gadaal gadaal weeyaan wa qiila bidami waraa-u waraa-una waa la yidhaahaa bilaa tanwiinin aan waraa-un la dhihin oon la labagodin labada waa ku banaan wa macnaahu macnihiisuna waxaa gadaal gadaashaas la lastu bitilka darajati الrafiica darajadaas sare ee khaliilnimada ah anu ma gaadhsiisni ee waa la iga xigaa weeyaan famakduushu naajin wa mukardasun fi الnaar wahiya kalimaة tudkaru calى sabiili الtawaaduc ereygan oo kale anigu halkaa ma gaadhsiisniye waa la iga horeeyo gadaal gadaal baan ahaydaasu waa erey qofkii naftiisa xaqiraya tawaaducaya uu yidhaaho weeyaan waqad basabtu macnaahu fii sharxi صaxiixi muslim wallahu aclam waxaan hadalkan kada macnihiisa aada ugu faahfaahiyey buu leeyahay sharaxayga صaxiixu muslim asaare wallahu aclam wa can abi qubayb bdmi اlkhaaءi اlmucjamة cabdillaahi bni zubayr radي allahu canهuma qaala lamaa waqafa zubayru ywma اljamal zubayr markuu isa soo taagay maalintii jamal yowm uljamal waxay ahayd maalin dagaal uu dhacay sanadkii lix iyo lix iyo soddonaad bilowgiisii markii cuhmaan la dilay ee cali uu qabtay magaalada basraad dagaal ku dhacay oo dagaalkii ugu horreeyey muslimiinta dhex maray ah laba kooxood oo muslimiinta kamida ah dhex maray ah yuu ahaa marka kooxna waxaa hogaaminayay zubayr iyo طalxa iyo caaisha hogaaminayay kooxana cali bn abi aalib baa hogaaminaya saxaabada ajilada ridwaan ullahi calayhim yaa qoorta la isu geliyo dad munaafiqiin inta isku direen dagaalamay hortii horan iyagu dagaal inuu dhacayo ma moodaynin inay maslaxo samaynayaan bay ismoodayeen marka dagaal baa laga hoos riday marka kolkii labadii saf ay iska soo hor yimaadeen jamalka lagu magacaabayna awr magaciisa caskar la dhihi jiray oo caaisha kayfuushanayd ah weeyaan radia allahu canha yuu dacaani ii yeelay faqumtu ilaa janbihi dhinaciisaan istaagay faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa bunay war aabbo innahu laa yuqtalu اlyawma ilaa daalimun aw madluum maanta qof gardaran ama qof laga gardaran yahay unbaa la dilayaa dadka maanta waa dagaal baa dhacaya maanta qof daalima iyo qof madluuma unbay u kala baxayaa dadka la dilaya wa inii laa uraani aniguna isu malayn maayo ilaa sauqtalu اlyawma maanta in lay dilaya mooyaane madluuman anigoo madluuma laga gardaran yahay sidaasayna noqoto radiallahu canhu sida uu sheegayo oo isagoo kolkuu arkay arrintu siday noqotay hortii horena aan saa filaynin iskaga tegay dagaalkii oo magaa madiina kusii noqonaya oo meel waadi sibaac la yidhaha haddana zubayr zubayriya ay u yaqaanaan muxuu ahaa iska hurda ayaa nin u yimid oo halkii uu ku dilay wa ina min akbari hami ladayni waxay murug geliyana waxaa iigu weyn dayntaydii afataraa daynanaa yubqii min maalina shay-an ma u malaynaysaa daynteenna inay maalkeenna wax ka reebayso uma qaala markaasu wuxuu yidhi yaa bunay bic maalanaa xoolaheenna iibi waqdi dayni daynta iga gud wa awsaa wuxuuna dardaarmay bihulusi hulus buu dardaarmay wa hulusuhu libaniihi huludkaa huludkiisana wiilashiisa u dardaarmay yacnii wuxuu ka wadaa libani cabdillaahi bni zubayr hulusu hulus markaad daynta bixiso intaadan horta dadka dhexalsiinin hulud ka bixi huludkaana saddex u qaybiyo qayb ka mida carruurtaada wiilashaada sii buu ku yidhi qaala wuxuuna yidhi fain fadla min maalina bacda qadaa'i dayni shay-un fahuluثuhu libanika yani huluثu huluثihi libanika buu ka wadaa hadduu maalkeenna kolkaa daynta iga bixisa wax ka soo haro hulus ka bixiyo hulusaa huluskiina wiilasha aqaale qaala hishaam hishaam ibnu curwa ibnu zubayr oo ninka xadiidkan kada warinaya aabihii ka warinaya aabihiina walaalka cabdullahi uu ka warinaya baa wuxuu yihi wa kaana bacdu waladi cabdillaahi qad waaza bacda bani zubayr cabdullaahi ibnu zubayr wiilashiisa qaarkood waxay ahaadeen kuwa la siman oo la da-ah adeeradood ilma zubayr aqaarkood khubayb wa cabaad wagayruhum iyo kuwo kale iyo rag waaweyn buu marka cabdullahina uu lahaayo walaalihii ilma zubayrka kale ah la-ayni ah walahu yowmaidin tiscu baniina wa tiscu banaat cabdullahina maalintaa wuxuu lahaa sagaal wiil iyo sagaal gabdhood qaarkoodna yaryariin qaarna ay waaweyn yihiin qaala cabdullah cabdullahi bn zubayr baa wuxuu yidhi fajacala yuusiinii bidaynihi dayntiisa inuu ii dardaarmo ayuu bilaabay wayaquulu wuxuuna lahaa yaa bunay war aabbo in cajista can shay minhu wax dayntii ka mid ah ka cajisto bixin kari weydo fastacin calayhi bimawlaaya sayidkayga la kaasho sayidkayga la kaasho marka saydkayga la kaashadaas ayuu garan waayay cabdullahi ibnu zubayr wuxuu ahaa nin carbeeda weliga addoonnimo ayayna soo marin qaala fawallaahi maa daraytu ma aanan garanin maa araada wuxuu ila jeeday sayidkayga uu sheegaya xataa qultu ilaa aan ka idhi yaa abati man mawlaak aba waa kuma sayidkaagu qaala allah waa allah alla la kaasha yani weeyaan alla bari inuu gudo qaala cabdullaahi baa wuxuu isagoo ka waramaaya inuu arrintii fuliyo kolkuu dhibaato xaggi daynta uu ka galab alle uu u dhawaaqi jiray allana ka gudi jiray buu wuxuu yidhi فوالله mا وقعت في كربة من dyنه إلا qلت yا mولى الزبير اqض عnه dyنه فيqضيه ma aana ku dhicin شhay kurbo xagga diintiisa ku saabsan ilaa waxaan u dhihi jiray kolkaan ku dhacaba sayidkii زubayrow ka gudayntiisa markaasoo dhan ka gudi jiray taasuna waa karaama min karaamaati زubayr رadي الله عanه qaala faqutila زubayr زubayr waa la dilay walam yadac mana aanu ka tegin dinaaran walaa dirhaman ilaa aradiina dhul un mooyaane dhul iyo guryo ayuu ka tegay minha algaaba meesha qaaba layidhaaha dhul uu ku lahaa ayaa ka mida oo meel madiina u dhow wa waixdaa casharata daaran bilmadiina kow iyo toban daarood oo madiina uu ku lahaa wa daarayni bilbasra laba daarood oo basra uu ku lahaa wadaaran bilkuufa miduu kuufa ku lahaa iyo wadaaran bimisr miduu masr ku lahaa intaasuu ka tegay iyo dhulalka qaala middaa qaaba'a keliya yaana dantiina gudi doonta maal fara badaanna ka hari doonaa qaala cabdullaahi wuxuu yidhi wainamaa kaana daynuhu aladii kaana calayhi isagoo intaasoo maala leh daynta uu galay sababkeeduna wuxuu ahaa ana arajula kaana yaatiihi bilmaal ninbaa maal u keensan jiray oo ammaano ahaan ugu dhiiban jiray fayastawdicuhu iyaahu markaasuu wadiico dhigan jiray oo ammaanaysan jiray fayaqulu zubayru markaasuu zubayr dhihi jiray laa maya ammaano ma aha walaakin huwa salafun inii akhshaa calayhi dayca waa amaahin waxaan uga baqayaa inuu dhumo oo lianna ammaanadu hadday dhunto laysuma qabsanayo marka zubayrna iyagu uu ixtiyaad u samaynayaayo wuxuu rabaa dayn oo kol walbaba aad nagu yeelanaysaan ha noqotee inay ka dhuntaan ka yaabayaaye dayn ka dhig wamaa weliya imaaratan qatu weligii amiirnimo ma aanu qabanin madax ma aanu noqonin walaa jibaayatan maal soo guridna zakada iyo wixii lamida zakada iyo jizyada iyo waxyaalaha soo guridooda ayaa jibaaya la yidhaahaa walaa kharaajan kharaajna ma aanu qaban kharaajna waa nooc ka mid ah xoolaha lagu qadaro dhulalka dhulalka lagu qabsaday xoog lagu qabsaday ee dadkii lahaa lagu daayey ee marka wax lagula heshiiyey sanadkiiba inay intaa ka dhiibaan toodaa kharaaj la yidhaha yani wax maal soo gurud iyo wax xaakimnimo iyo maanu soo marin walaa shay-an waxna maanu soo marin ila an yakuna fii gazwin maca rasuuli llahi salى اlه alay slm maca abi bakrin wacumara wacثmaana radi allahu canhum ilaa inuu duulaan uu raacay isagoo rasuulka salى اlه alay slm la jira ama abu bakr iyo cumar mooyaane wax kaloo madaxtinima maanu qabanin qaala cabdullahi radi allahu canhu faxasabtu waan xisaabay maa kaana calayhi min addayn wixii dayn uu qabay dawaawiin baa ilan uu laha lagu qorayay yaan xisaabay fawajadtuhu waxaan helay alfay alfin wa mi-atay alf maxaa laba kun oo kun yani waxa weeye waa laba malyuun alfu alfi waa malyuunkii marka alfay alfi waa malyuuneyn wa mi-atay alfi iyo laba boqol oo kun laba malyuun iyo laba boqol oo kun yaan dayntiisi ku arkay inay tahay falaqiya xakiimu bnu xisaamin cabdاllahi bni zubayrin radi allahu canhum xakiim ibni xisaam ibni khuweylid iyo zubayr ibn alcawaam ibni khuweylid weeyaan waa ilma adeer marka xakiim ibni xisaam baa cabdullahi ibni zubayr la kulmay radi allahu canhum faqaala markaasuu yihi yabna akhi war adeer kam calىa akhi min addayni walaalkay imisaa dayn ku jirtay fakatabtuhu waa ka qariyey waan ka qariyo waqultu waxaan idhi eh, maxaa mi-atu alf boqol kun faqaala xakiim markaasuu xakiim wuxuu yidhi wallahi maa araa amwaalakum tasacu haada umalayn malayn mayo inay intaa gaadhayaan oo dayntaa iska bixin karaysaa faqaala cabdullahi markaasuu cabdullaahi wuxuu yidhi ara-aytaka bal ka waran in kaana alfey alfin wamati alf hadday laba malyuun iyo laba boqolo kun ahaan lahayn ka waran qaala markaasu wuxuu yidhi ma araakum tutiiquuna haada idinma malaynayo inaad taa karaysaan fain cajaztum can shayin minhu wax kamid a haddaad iska bixin kari weydaan fastaciinuu bi ila kaashada aan idinla bixiye qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi wa kaana zubayr dhulkiisii iyo wuu lahaa iyo yuxibu hadda ka warramaya wa kaana zubayru radia allahu canhu qad ishtara algaaba meesha qaaba laydhaah buu ku iibsaday bisabciina wa mi-ati alf boqol iyo toddobaatan kun buu ku iibsaday fabaacahaa cabdullahi cabdullaahi baa ku iibiyey bialf alf asitmiat alf hal malyuun iyo iyo lix boqoloo kun ayuu ku iibiyey taasaa dhodhoweysa marka dankiida ayb uma qaama markaasuu kacay cabdullaahi oo kolkuu xoolahaas helayoo yani wuu ku qiyaasay intaasuu ku qiyaasay hortii hore cabdullahi ثuma qaama cabdullaahi waa istaagay faqaala markaasuu wuxuu yidhi man kana lahu cala zubayri shay-un falyatina bilgaaba war qofkii kule zubayr wax ku lahaayo qaaba noogu imow waan ku gudaynaa deyntaadii buu ku dhawaaqayay marka yani dhulku dhulka intaa lagu qiyaasay oo intaa lagu qiyaasay ayuu qofkii deyn sheegtaba dhulkii in uga goynayaa intaa u qaada u dhahaya faataahu cabdullahi bnu jacfar radi allahu canhuma baa u yimid cabdullahi bnu jacfar ibn abi aalib radi allahu canhuma baa u yimid wa kana lahu calى zubayri arbacu mi-ata alf boqol kun oo afar boqol oo kun buu ku lahaa zubayrna faqaala licabdillahi cabdullahi buu wuxuu ku yidhi in shiئtum taraktuhaa lakum haddaad rabtaan waan idinteena waa cafiyayaa qaraabanimadii iyo islaamnimada qaala cabdullahi markaas cabdullahi yidhi la maya manigay necbaayeeno inuu qofna manno kulahaado lahaado ma yna jeclayn dadkii salafka ridwaanullah calayhim qaala markaasuu yihi fain shi'tum jacaltumuuha fiima tu'ahiruuna in akhartum haddaad doonaysaan dib baad u dhigaysaanoo haddaad daynteed dib isaga dhigaysaan daad dadka kale kolkaad waxooda u guddaan aan inagu isku soo hadhnee dibtayda isaga dhiga faqaala cabdullahi illaah qaala faqtacuu lii qicatan marka qayb ii gooya dhulka hob qaala cabdullahi cabdullahi baa wuxuu yihi laka min haahuna ilaa haahuna halkan ilaa halkan intaasaad leedahay fa baaca cabdullaahi minha faqadaa canhu daynahu uu ka iibiyey cabdullahi bni zubayr cabdullahi bni jacfar uu ka iibiyo dayntiisii buu ku guday wa awfaahu waana u oofiyey wa baqiya minhaa waxaa ka soo hadhay arbacatu ashmin wanas dayntii oo dhan ayuu qaabadii ku iidiyey mxuha ku guday markaasaa ah waxaa ka soo haray afar qaybood iyo nus kaa soo haray waxay kolkaas siday u kala qayqaybin jireen marka iyagaa yaqaaneen kolkii deyntii la wada guday baa dhul intaas dhan ka soo haray oo qaabadii keliyo laga guday faqadima wuxuu u yimid cabdullahi bnu zubayr calىa mucaawiya wa cindahu camru bnu cuثmaan wاlmndir bnu zubayr wabnu zamca isagoo saddexdaa nin ay la joogaan ayuu usoo galay mucaawiya faqaala lahu mucaawiya ku yidhi kam qawamta algaaba gaaba imisaad ku qiimaysay qaala kullu sahmin bimi'ati alf dhowr sahmi baan u qaybiya oo sahmigiiba boqol kuna boqol kun baa ku qiimaynay qaala kan baqiya minha imisaa kasoo hadhoon weli la qaadanin qaala arbacatu asmin wanus afar sahmi iyo qayb iyo nus qaala almndir ibnu zubayr almundir ibnu zubayr oo cabdullahi ibnu zubayr kan walaalkee baa wuxuu yidhi qad akhadtu minha sahma bimiata alf anaa hal mid boqolkun ku qaatay wa qaala camr bnu cuثmaan camr bnu cuثmaan ibnu cafaanna radia allahu canhuma isaguna wuxuu yihi qad akhadtu minha sahma bimiئati alf wa qaala ibnu zamca yaa isna wuxuu yidhi qad akhadtu minha bimiئati alf sahma bimiئati alf faqaala mucaawiya kan baqiya minha imsaa soo hadhay kolka saddexdan kolkii kala qaad qaateen qaala sahmun wanas mid iyo nus baa soo hadhay qaala akhadtuhu bihamsiina wami'ati alf anaa boqol iyo konton ku qaatay waxaa ka halas sidaas qaaba ku dhammaatay oo waxaa ka soo hadhay marka afar boqoloo kun iyo konton afar boqol iyo konton kun oo lacag ah ayaa ka soo hadhay kolkii deyntii oo dhan lagu guday qaala wabaa cabdullahi bnu jacfar cabdullahi bnu jacfarna isna wuxuu ku yibay nasiibuhu min mucaawiya bisitu mi'ati alf cabdullahi bnu jacfar qaybtiisii uu u qaatay deyntii afarta boqol ee kun ahayd kolkuu isna dib u iibiyey maxaa lix boqoloo kun bay u noqotay isna kusii faa'iday falamaa faraga cabdullahi bnu zubayr min qadaa'i daynihi markuu cabdullahi bnu zubayr dhammeeyey deyntii aabihii inuu gudo ee qaala banu zubayr ilma zubayr ku yidhaaheen iqsim baynanaa meeraatana dhaxalkii noo qaybin marka aaba deyntii waad ka bixisae qaala markaasuu yihi wallahi laa aqsimu baynakum xata unaadiya bilmawsimi arbaca siniin idiin qaybin maayo halkiinna ilaa aan mawsimka xajka afar sannadood kaga dhawaaqo alaa man kaana lahu cala zubayri daynu falyatina falnaqdihi aan sidaa ku dhawaaqo war hooy ninkii zubayr dayn ku lahaayow noo imo waan kuu gudnee afar sannadood markaan xajka meesha laysugu yimaado kaga dhawaaqo wax soo sheegta waayo oon ogaado abbahay inaan shidan lagu lahayn markaasun baan idiin qaybinayaa fajacala kula sanaةi yunaadii fi lmawsim sanad walbaba saasuu marka mawsimka ka dhawaaqi jiray falamaa qadaa falamaa madaa arbacu siniin afar sannadood markay dhammaadeen qasama baynahum waa uu qaybiyey wadafaca hulua huludkiina waa qaybiyey waa dhiibay waa bixiyey wa kaana lizubayri marka xoolahai soo haray farabadnidooda marka fiiriya kolkii deyntii oo dhan saa loo bixiyey oo huluskii la bixiyey afartii haweenka ahayd humunkoodii mid walba intay ka heshay wa kaana lizubayri arbacu nis afar naagood buu zubayr lahaa fa asaaba kula imra'atin haweenay waliba waxay heshay alfa alfin wa mi-ata alf hal malyuun iyo laba boqol oo ku haweenay kastaaba heshay hal malyuun muxuu noqonayaa kolka wuxuu noqonayaa afar malyuun iyo afar boqol oo kun afar malyuun iyo afar boqoloo kun waa laban laab intii deyn lagu lahaa laban laabkeedu haweenkii unitumun u helay fa jamiicu maalihi xoolihiis oo dhan waxay ahaayeen khamsuuna alf alf konton malyuun iyo wa micata alf iyo laba boqoloo kun rawaha albukhaari wakaas marka ujeedada hadda waxaa weeye zubayr radi allahu canhu siduu deyntiisa siduu ammaanada u daryeelay oo dadka ammaanada u keensaduu dhihi jiray oo inay ka dhumaan baan ka baqiye dayn dayn igaga dhiga aniga ee ha ka dhigina mid muxuu ahaaye ee ammaana ha ka dhigina si ayna idinka dhumin oo maalkiina had iyo goor aad u lahaataan baabu taxriimi الظulm wاlأmri biraddi الmadaalim dulmiga xaaraamayntiisa iyo amarka la is-amray in wixii qofka dadka laga dulmiye lagu leeyahay laiska celiyo qaala allahu tacaala wamaa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yuطaac ma leh daalimiintu ma leh qof qariib ah xamiim qofka qariibka aada ugu dhow ee aada ugu dar shafiiqa ugu naxariisanayaa la yidhaha xamiim walaa shafiicin ku shafaaco qaadana male yuطaac oo laga aqbalayo daalimiinta wuxuu shafaaco qaadayo iyo wuxuu qaraaba kiilayo midna ma ay leh wa qaala tacaala wma lلظaalimiina min nasiir daalimiintu ma leh waxuu gargaaro ma leh وأma الأxaadiiثu faminha xadiiثu abi dri radي allahu canhu الmتaqdim fي آkhiri baabi الmujaahadة xadiidka abu der غifaari radi allahu canhu ee ahaa ee xadiiثu qudsiga ahaa ya cibaadii ini xaramtu ظulma calىa nafsi kaasaa marka isaguna halkan soo gelaya وعan jaabirin radي allahu canhu ana rasuul الlah sl ل slm qaal اtaquu الظulma faina الظulma ظulmaat ywma الqiyaamة iska ilaaliya dulmiga lianna dulmigu maalinta qiyaamaha mugdiyaal weeyaan maalinta qiyaamaha ah ma jiraan qorax iyo dayax iyo waxyaalahaas ma jiraan dadka camaladooda ayaa ama iftiin u noqonaya ama mugdi ku noqonaya marka dulmigii dadka wax dulmihi jiray mugdi bay ku noqonayaan weli mugdiyaal fara badan bay ku noqonayaan wاtaquu shuxa bakiilnimadana iska ilaaliya faina ashuxa bakiilnimadu ahlaka man kaana qablakum dadkii ka horreeyey bay halaagtay dadkii ka horreysay ee bakiilnimadu halaagtay bakiilnima iska ilaaliya maal say u halaagtay xamalahum wuxuu ugu sababoobo sabab ugu noqday calaa an safakuu dima'ahum inay dhiigooda daadiyaan maalka isku laayaan واstaxalluu maxaarimahum xurmadoodii xaalaka xaaraamtaana waxay banaystaan oo dhiiga iyo dhaca iyo dilka iyo waxyaalahaas ay bannaystaan maal jacayl unbay sidaa u yeelayeen marka iska ilaaliya maaljacaylka maal jacayl iyo mansab jacayl maal jacayl iyo mansab jacayl labadaasaa dadka isku halaagay waxa had iyo goor dagaalada meelaha ka dhacaaya u sababihina waa labadaas uun sida qaalibka ilaa uun dad yaro iyagu dar alle u dagaalamaya iska jiraan oo muslimiinha rawahu muslim xadiidkuna marka waxaa waxaa kusoo noqon doonaa raqam خمسمية ثaلaaثa وستين وعن أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم qاaل لتؤduna الحquuqa walle xuquuqda waa gudi doontaan ilىa أhlihaa dadkeedii waad u gudi doontaan yومa القiyaamة xatىa yuqaada ilaa looga qisaaso yuqaad yani yuqtasa inaa looga qisaaso lishaati ljalxaa wanayda rida seenyada ah min ashaati lqarnaa rida geesahale rig geesalahoo hardiday rig seenya ah oo biyihii ka qaadatay ama daaqii ka eriyatay kolay ku tahay ilaa looga qisaaso qof xaq looga tegayaa ma uu jiro rawahu muslim marka haddii xayawaanaadka sidaa looga kala qisaasayo maxaa u malaynaysaan bani aadamka caqliga lahaa qof bani aadam ah oo ahlu janno ah oo janno gelaya isagoo walow gaalba ha ahaadee xaqa loo daba socdaana ma jiro qof gaalaho naar gelayaana ma jiro isagoo xaq ka maqaya cadaaladda alla subxaanahu watacaala yaa maalintaa aada loo oofinaya ila alla korkaa wax kala xukumaya adduunka alla subxaana wa tacaala sharci la isku xukumo dejiyo dadku yidhi isku xukuma laakiin aakhare isagaa maamulaya marka adduunka dadku waa isdulmiyaan allase wax dulmi maayo oo qof walba xaqiisuu siinaya rawaahu muslim marka qofkii wax dulmiya waa inuu ogaado inaan dulmigaasu adduunka hadduu u qarsoomo aakhare aan u qarsoomaynin وعn iبni cmra radي allahu canهuma qaal kuna nataxadaثu can xajaة اlwadaac wالnabiyu salى اله alay slm bayna adhurina walaa nadri ma xajaة اlwadaac waxaan ka sheekaysan jiray wax xajaة اlwadaac la yidhahdo ka sheekaysan jiray isagoo nabiguna salى الlaه alيه wala slm na dhex joogo bayna adhurina yani wasatana dhexdayada uu ku nool yahay wax xajatulwadac laydhaha waxay tahay ma aanan garanayno xajatulwadac macnaheedu waa xajkii maca salaamaynta marka intaan weli la gaadhin waxay dhacday sanadkii ugu dambeeyey ee tobanaad ee hijriga ahee nabiga alayh isalaatu wasalaam cumrigiisa aakhirkiisa ahayo markuu noqdayba wax yar uu sii noolaa hayay dhacday taasu laakiin intayna weli la gaadhin yaa dadka dhexdiisada ku daahday inay u xajatulwadaac laylaah iyo uununa ka soo sheekaystaan xataa xamida rasuulu llahi sala allahu alayh waali wslam xamida allaha rasuulu llahi sala alla alay slam ilaa rasuulka alle uu khudbeeyey sanadkii uu soo xajiyey oo uu alle ku xamdiyey wa ahnaa calayhi alla uu ammaanay sida caadadiisu ahayd khudbada ku bilowdo ثuma dakara almasiixa adajaal wuxuu sheegay ilowgii beenaalaha ahaa dajaalgu sheegay fa atnaba waa ku dheeraaday fii dikrihi sheegidiisu ku dheeraaday aad buu tiltilmaamo fitnadiisi iyo ka digay wa qaala wuxuuna yidhi maa bacث allahu min nabiyin ilaa andarahu ummatah nebi alle ma aanu soo dirin ilaa ummaddiisa ugu digay nebi kastaaba waa loo sheegi jiray fitnadiisu intay la ekayay weynankeeda oo inay ummaddiisa soo gaadhaysay iyo in kalena ma aanu garanaynin markaasu ummaddiisa ugu gudi jiray laakiin nebigeena sala allahu alayhi waali wasalam isaga waa loo sheegay inuu ummaddiisa uu ka soo dhex bixi doono andarahu nuuxun wannabiyuuna min bacdi nuux baa ka digay iyo nebiyaalkii ka dambeeyeyba wa innahu isaguna in yakruj fiikum hadduu dhexdiinna ka soo baxo famaa khafiya calaykum wuxuu idinka qarsoono min sha'nihi arrinkiisa aba falaysa yakfaa calaykum waxaan idinka qarsoomaynin anna rabbakum laysa biacwar haddaad wax kaloo dhan ku garan weydaan ila ilaahnimuu sheeganaya wax ilaahnimo mooyaane wax kale aan ka suuroobaynina alla waa makaminaya oo waa la imaanaya oo kunuusta dhulku soo bax dhahayaayo soo baxayso oo raacayso oo cirku roobkeeda dhahayaayo darcigu hore u soo bax dhahaya waxyaalo wuxuu la imaada qofbuu dilaya oo soo noolaynaya waxyaalo marka alla ku fitnaynayo oo sidaasaba alla makaminaya ilaa aakhiru zamaan weeyaanoo nidaamkani waxaasi waa isbedelaya marka haddaad wax kaloo dhan ku garan weydaan oo ilaahnimadaa uu sheeganayo aad ku beenisaan waxaydaan garan waaynin isagu il buu laayahay rabbigiina ma ila ah falaysa yakfى calaykum waxaa idinka qarsoonaya ana rabbakum laysa biacwar wainahu isaguna dajaalna acwaru cayni lyumnaa isha midigta ah buu la-yahay kaأna caynahu sidii isagu aada moodo ishiisu cinabatun طaafiya xabad cinabahoo biyo dul sabaynaysa badcina bo biyo duulhay haabaysa iyo ishiisu u egtahay midabkeeda iyo sida ugu wareegsantah iyo xajmigeeda iyo alaa ina allaha xarama calaykum war hooye alla wuxuu idinka xaaraameeyey dimaa'akum wa amwaalakum dhiiggiinu iyo maalkiinu idinka xaaraameeyey ka xurmati yowmikum haada maalintiinantada xaaraamnimadeeda maalinta mxaa eh, eh, eh, ywm la joogay weeyaan maalintaas oo ciiddii weynayda muslimiinta ah oo bisha cashuuril xurumka ku dhex jirto oo beledkii alle xaramkaha ah la joogo oo mina kolkaa la joogo fii beledikum haada beledkiinankada kan ahee maka ah fii shahrikum haada bishiinadii xijaa cashuuril xurumka kamida ah ku dhex jirta siday kuwa xurmadeedu u weyn yihiin oo meel in lagaga dhaco alle u xaraameeyey yuu alle idinka xaraameeyey dhiiggiina iyo maalkiinana alaa hal ballaqtu war hoy maydin soo gaarsiiyey qaaluu nacam kolkaasi haa yidhaaheen qaala markaasuu allahumma ashhad alaatan saddex war bur allahuma raka ahow waylakum war hooga eh mise wuxuu yihi wayxakum waana isku maano unduruu ka fakira laa tarjicuu ha noqonina bacdi aniga dabaday kufaara gaala ha noqonina yadribu bacdukum riqaaba bacda qaarkiin qaarka kale qoorta ay ka garaacayaan ha noqonina rawaahu الbukhaariyu warawaa muslimu bacdah bukhaari isagoo sidaas kaamil ah ayuu wariyey muslimna qaar buu ka wariyey isagoo mukhtasara buu wariyey marka nebigu salى اllahu عalayhi waali wasalam wuxuu ka digay dhiig dulmiguu ka digay oo dhiigga iyo maalka iyay ka mid yihiin iyo mawsimkaas la isugu yimid ee beledkaas xaraamka alla jooga ee maalinta xaraamka alla jooga ashhur xurumta lagu jiro yuu ka digay oo xurumaadka muslimiinta aada u weyneeyey oo dulmiga uu ka digay wa can caaishaةa radي allahu canha ana rasuula اlahi sal slm qaal man ظalma qiida shibrin min alأrض طuwiqahu min sabci aradin muttafaq عaleyh man dalma qofka dulmiya qiida shibrin taaka qadarkeed taaka qadarkeed oo min alardi dhul ah xaqdarro ku qaata ama boos ha ahaado ama ha ahaado beer haata طuwiqahu waxaa loo qoorgeliyaa qoorta loogu xidhaa qoorta loo geliyaa shibriga isaga ahaa min sabca aradina toddoba dhul isagoo ka kooban qadarkii dhulka ahaa ee xaldarrada uu ku qaatay oo laisku soo gooyey ilaa toddobada dhulta ugu hooseeya laisku soo gooyey yaa qoorta loo gelinaya la kacda dhahaya waa kan wixii aada ku dadaalaysa ee muttafaqun calayh markaasaa la dhahayaa mxuu ahay gee intaad la kacdo mowqifka gee la soco waman yaqlul yaati bimaa qalaya mle wxuu qofku uu xaqdarre ku qaatoo dhan waa qaad baa la dhahayaa qortaa loo gelinaya wacan abi muusa radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal alay slam in allaha la yumli liظaalim alla waa u seeqa dheereeyaa yani waa u koraayo waa kortaayo muddada u dheereeyaayo qofka daalimka ah kuma soo kuma soo dedejiyo ciqaabta faidaa akadahu markuu qabto lam yuflidhu ma sii daayo markuu أصxaabihi أجmaعiin ama bعd فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فهذا هو الشريط الخامس عشر من أشرطة كتاب رياض الصالحين للإمام أبي زكريا النووي رضي الله تعالى عنه وأرضاه wuxuuna shariifkan ka bilaabmayaa xadiidkan boqol iyo sagaashan iyo lix aakhirkiisuu ka bilaabmayaa xadiidkaasna marka wuxaan soo gaarhnay inuu nebigu salى الlه alay slam uu yihi siduu xadiidku leeyahay kalaa wallahi allah ku dhaartay lata'muruna bاlmacruuf walatanhawuna can اlmunkari walata'khuduna calى yadi الظaalimi walata'turunahu calى اlxaqi aطra aطra ya'tiru aطran waxay jilicsan kolka lasoo laabo ee afkiisa gadaal loo soo celiyaba aطri lagu magacaabaa aطra rumxa ya'tiru awey walataqsurunnahu cala alxaqi qasraa qasri haddii saad laga dhigo waa koobidda lagu koobo oo xaqa lagu celinayo haddii siin laga dhigana waxa weeyaan waa qasabka lagu qasbo qasara yaqsuru waa qasbay waa ku qasbaysaan xaqaad ku qasbaysaan bay nahaan hadday siin noqoto ow layadribanna allahu ama alla wuxuu isku dhufanayaa biquluubi bacdikum qaarkeed qalbiyaalkiisa calaa bacdin oo waa isnacaysaan ثuma layalcananakum haddana wuu idin nacladayaa kamaa lacnahum sida iyaga uu nacladay rawahu abu daawuud wtirmidi wa qaala xadiiثun xasan xadiid xasana weeye ayuu alimaamu tirmidi uu yidhi radia allahu tacaala canhu وarضaah laakiin xadiidku xasan iyo صaxiix toona ma ahee ضaciif weeyaan oo sheekh اlalbani xafidahu اllah fii ضaciif اljaamiع الصغيir iyo mxuu ahaayey fi silsilaة اأxaadiiث الضaciifa ayuu ku daciifiyey xadiidkan kada sababkuu ugu daciifnay waxaa weeyaan sanadkiisa inqiطaac ku jira inqiطaac baa ku jira sanadkiisa ku wa fii lafdi abi hada lafd abi daawuud wa lafdu tirmidiy tirmidi riwaayadiisusa waxay ahayd lamaa waqacat banuu israa'iila fi lmacaasi markay banuu israa'iil macaasidii ku daateen nahdum culamaahum culamadoodii baa ka nahiyey falam yantahuu ma ayna ka reebtoomin fajaalasuuhum fii majaalisihim majalisoodii bay la fadhiisteen oo la sheekaysteen wawaakeluuhum waxbay la cuneen washaarabuhum way la cabeen fadaraba allahu quluuba bacdihim bibacd qaarkood buu qaarka kale qalbigooda isku dhuftay wa lacanahum wuuna nacladay calaa lisaani daawuud wa ciise bni maryam ayuu ku nacladay dalika bima casaw wa kaanuu yactaduun fajalasa rasuulu llahi sala allau alay waslam rasuulka al waa soo fadhiistay wa kaana mutakan waa jiqiraysnaaye faqaala markaasu wuxuu yidhi laa waladii nafsii biyadihi xataa ta'turuuhum calى اlxaqi aطraa ilaa ad xaqa ku soo laabtaan soo laabid xadiidkan kadana axmed baa isna wariyey siduu abu daawuud ba u wariyey isna waa daciif qowluhu ta'طruuhum ay tacطifuuhum waad ku soo laabaysaan walataqsurunahu ay lataxbisunahu alxadiiثu الرaaبع caشhر عan abi bakrin الصديq radي allahu canhu qaal yaa ayuha الnaasu inakum lataqra'uuna hadihi الآية wardad yahow idinku aayaddan aad aqridaan oo aad si xun u fasirtaan oo tafsiirkeedii meelaan ahayn aad ku xambaartaan yaa ayuha aayadda oo ah yaa ayuha aladiina aamanuu calaykum anfusakum laa yadurukum man dalla ida اhtadaytum dadiyo dadkiina mu'miniinta ahoo naftiina ka adkaada waxba idin yeeli maayo qofkii lumaayo haddaad idinku hagaagsanaataane aadda sidaa dhahaysa yaa si xun u fasirteenoo waxaad u qaadateen qof walooba naftaada lagu raaciyey mooyaane qof kale xilkaama saaree qofkii wax xun samaynaya iska dhaaf mana aha aayaddu sidaas ma aha aayaddu waxa weeyaan ida htadaytumta aad sheegaysa yani kolkaad xilkiinni ka soo baxdaan oo qofkii qalloocana aad qalluuciisa uga digtaan oo khayrka amartaan oo sharka uga digtaan hadduu idin diido oo dalaalkiisaa uu doorto waxba idin yeeli yeelmaya laakiin kolka hore haddaad ka aamusaan waajibkiinima idin ka soo bixin oo muhtadiin ma idaan noqonin وإنii samictu rasuula الlahi slى الlaه عalيه wali waslm rasuulka allah maqlay bu li abu bakr radي allahu canhu yaquul isaga oo leh ina الnaasa idaa ra'w الظaalima falam yأkhuduu calىa yaday dadku hadday arkaan qofka daalimka oo gacanta ayna ka qabanin o ka celin dulmiga awshaka allahu alla wuxuu la soo degdegayaa an yacumahum inuu ku wada camimo wada gaadhsiiyo bicadaabi minhu ciqaab xaggiisa biciqaabi minhu rawaahu abu daawuuda wالtirmidiy wالنasaaئiyu biasaniida صaxiixa waana sidaa uu sheegay xadiidku صaxiix weeyaan baabu تqliidi cquubaةi man amara bmacruufi aw nahaa can munkari wakhaalafa qowluhu ficlah adkaynta la adkeeyey cuquubada ee ciqaabta lagu ridaayo qofka khayr dadka fara ama shar ka reeba ee hadalkiisu uu khilaafo ficilkiisa yani isagu waxaas khayrkaa dadka uu faraya aan samaynaynin ama waxa sharka ee dadka uu ka reebo hanisoo ka reebtoomaynin ciqaabta uu leeyahay se u adag tahay qaala allahu tacaala ata'muruuna annaasa bilbir ma dadka aad faraysaan khayrka watansawna anfusakum naftiinana aad ka tegaysaan oo aydan naftiina faraynin وأntm تtluuna الkitاab idinkuna kitaabkii aada akriyaysaan afalaa tacqiluuna miyayd wax garanaynin xumahay arrintaasu leedahay miyaydan garanaynin sidee baad dadka khayrka u faraysaan sharkana uga nahiyinaysaan oo maca dalika aydan naftiina ugu camalfadayn وqaala tacaalى yaa أyuha الadiina aamanوu lima taquluuna maa laa tafcaluun dadkiina muؤminiintahu maxaad u dhahaysaan waxaydaan falaynin kabura waxaa weyn maqtan nac waxaa u weyn iyo caro cinda allahi alla agtiisa an taquluu maa laa tafcaluun inaad dhahdaan waxaydan samaynaynin waa runtaas wa qaala tacaala ikhbaara can shucaybin salى اllahu عalayhi wasalam allana wuxuu yihi isagoo nebi shucayb ka warramaya siduu ku yidhi dadkiisii wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canh in uriidu ila lislaaxa ma stataactu ma raba inaan idiin weydaarto waxaan idinka reebayo wuxuu ka reebayana waxay mucaamalada xun walaa tabkhasu naas walaa tabkhasu nnaasa ashya-ahum walaa tacduu waxyaalaha u ka reebay buu wuxuu leeyahay u waxa aan idinka reebaya anu inaan idin weydaaranayo oo kolka ad iga tagtaan anu aan samaynayo ee waxaan rabaa khayr iyo wanaag iyo islaax baan rabaa wa can yaziid can abi wa can abi zaydin usaamata bni zaydin bni xaarisa radia allahu canhuma radia allahu canhum inuu yidhahda qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh wali waslama yaquul yu'taa birajuli nin baa la keeni doonaa maalinta qiyaamaha yowma alqiyaama nin caalim ahaa baa la keeni doonaa fa yulqaa fi nnaar naartaa lagu tuuri doonaa fatandaliqu aqtaabu baطnihi tandaliqu waxaa siibanaysa oo dabadiisa ka dhacaysa aqtaabu baطnihi amcaau baطnihi mindhicirka calooshiisa ayaa dabadiisa ka dhacaysa naartii markay shiido fayaduuru biha wuu ku wareegeysana wuu la wareegeysanayaa kamaa yaduuru alximaaru fi raxaa siduu dameerku ugu wareegeysto dhagax shiidka dhagaxa ay wareejiyaan dameerihii iyo lo-dii ay wareejiyaan ee lagu sheegi jira berigi hore intaan uu jirin muxua matooradantada iyo qaaxunooyinka kale wax shiidaayo dhagxan waaweyn oo marka xool ay wareejiyaan ayaa jiri jiri jiray oo sida kan haweenku gacanta ku wareejiyaan oo kale sidiisa ah marka siduu dameerku ula wareego raxana marka dhagaxa badarka lagu shiida baa raxa la yidhaahaa siduu dameerku dhagax dhagax shiidka uu ula wareego sidaasuu ugu wareegaysanayaa fayajtamicuu ilayhi waxaa kusoo kulmi doona kusoo ururi doona ahlu naar ahlunaarki baa kusoo ururi doona kolkay arkaan sheekoodii oo duub weynoo oo naarta kula jira walciyaadu billah fayaquuluuna waxay dhahayaan yaa fulaan maalak war hebel maxaa kuu dhacay sheekh hebel see weeye maxaa kuu dhacay alam takun alam takun ta'muru bilmacruuf watanhaa can ilmunkar miyaadan ahayn kii khayrkana fari jiray ee sharka naga beeri jiray annagu naarta waxaan ku soo gallay ee wixii aada noo sheegi jirtay aada khilaafnay unbaan ku soo gallay eh maxaa adiga ku soo geliyey waaba adigina wacdii jiray fayaquulu markaasuu dhahaya balaa aaho waa tahay sidaa waan yeeli jiray laakiin kuntu aamuru bilmacruuf khayrkaan dadka fari jiray walaa aatihi lamana aanan iman jirin oo maanan samayn jirin waanhaa can ilmunkar munkarkana dadkaan ka reebi jiray wa aafihi waana la imaan jiray waa samayn jiray sidaasaan marka naarta ku galay walciyaadu billah kusaama bnu zayd radia allahu canhuma wuxuu hadalkan kada xadiidkan kada uu wariyo uu sheegay markii dadku cusmaan ibni cafaan radia allahu canhuma ay ku kaceen ee wax ka sheeg sheegayeen ee khilaafaadka ay bilaabmeen ayaa oo niman munaafiqiinihii ay hortii hore dicaayo ku fureen cusmaan radi allahu canhu goortii dambena ay kuwa dileen ayaa dad ay yidhaaheen cusmaan waxa waxyaalo badan baa laga sheeganayaayo usaamow bal ma u adiguna muxuu ahaa aada waani sida u naseexaysid markaasuu yidhi ma waxaad u malaynaysaa kolkaan uu naseexaynayo idinkoo ila jooga ma inaan si kale ugu naseexaynayn anigu hoos baan ugu naseexeeyaa oo ma raba inaan fitna anugu kiciyo markaasuu xadiidkan kaga sheegay marka xadiidkan wuxuu usoo deliishanayaa usaama radia allahu canhu qofka caalimka ah ee kolkuu wax sheegayo shaiga uu sheegayo aan ka fiirsanin inkastoo xaqba uu yahay oo inuu shaygankadu uu sheegayaayu dhibaato kicin kara iyo inaanu kicinaynin aan u kala fiirsanin kaasuu xadiidka ku dabaqayaa waana saxiixa waa sidaas waxay tusinaysaa fahmigiisii iyo cilmigiisa usaama ibn zayd radia allahu canhuma cuثmaan marka uu waaninayo buu hoos u waanin jiray oo keligii u tegi jiray oo dadka dhexdiisa haddii marka uu ugu sheego wuxuu ka baqay inay dadku run u qaataan oo sii kacaan oo ay yidhaahaan usaama kan ku yidhaho kan ku yidhaho uu ku diiday oo waxa inay dadku si uu sii kiciyaa buu diidaya hoos buu ugu sheegay marka isagoo qofna u sheegay saasaa marka cilmiga sheegidiisa sidaas oo kale weeyaan marka cilmiga sheegiddiisuna wuxuu u baahan yahay siyaasad iyo fahmi buu u baahan yahay iyo xikmad qowluhu tandaliqu biddaali اlmuhmala wa macnaahu takruju way ka baxaysaa weeyaan wاlaqtaabu اlamcaau aqtaabtuna waa mindcerka weeyaan aqtaab iyo amcaa labaduba isku mid weeyaanoo waa mindcerka weeyaan waaxiduhaa qitbun baabu اlأmri biadaaءi اlأmaanة farida la isfaray amaanada gudashadeeda qaala allahu tacaala in allaha yaamurukum an tu-addu lamaanaati ilaa ahliha alla wuxuu idin farayaa inaad ammaanada u gudataan oo siisaan u celisaan dadkii lahaa saasuu alla idin farayaa aadantadi waxay ku soo degtay furahi kacbada ayay kusoo degtay oo rasuulku sala allahu calayhi waali wasalam sanadka uma ka qabsaday markuu doonay kacbada inuu galo niman kacbada furaheeda gacanta ku hayn jiray ayaa furaha looga soo qaaday markaasa loogu furay oo uu galay oo uu ku tukaday muxuu aha laba ragcadood uu ku tukaday oo ku ducaystay markaasa qaraabadiisii ayaa waxay ka dalbadeen inuu furaha isa iyaga siiyo iyaga ku wareejiyo kuwaasuna qabiilo kale oo banu jumax la dhihi jiray ayay ahaayeen markaas alla aayadankada kacbada gudaheeda ay kusoo dejiyey isagoo faraya furahaas dadkii laga soo qaaday in loo celiyo markaasuu nabiguna sala allahu alayhi waalihi wasalam uu u celiyey nimankii banu abi shayba ahaa ee jumaxiyiinta ahaa wa qaala tacaalى inaa caradna alamaanaةa calى الsamaawaati wاlأrض annagu ammaanada waxaan u bandhignay ammaanadan hadda waxaa laga wadaa waxyaalaha sharaaicda ku saabsan ee la rumeeyey ee awaamirka iyo nawaaid iyo takaalifta sharciga laga wadaa waan u bandhignay oon khiyaar gelinay oo maqaadaysaan aan nidhi cala asamaawaati waalardi waaljibaal samaawooyinka iyo dhulka iyo buuraha iyo fa abayna waa diideen an yaxmilnahaa inay qaadaan waa shaqada minha waa ka baqeen mas-uuliyadeeda iyo bay dareemeenoo inay ka soo bixi waayaan bay ka baqeenoo waa ka cudur gaarteen wa xamalaha alinsaan kaa qaado dusha uruto anaa qaadaya yidhi kolkii loo bandhigay innahu kaana daluuman isagu wuxuu haa dulmi badan jahuulan oo jaahilnimo badan buu ahaa marka waxyaalihii ay ka cabsadeen makhluuqaadkaa ka waaweynu yuu isagu dusha u ritay isagoo ka fiirsanin dhibaatada ay iyo mas-uuliyadda weyn ay leeyihiin marka ammaanadu inay culus tahayba aada ay dareemaysa وعn أbي هريرة رضي الله عنه أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وaلي وسلم qاal آية المنaafiqi ثaلاaث calaamada munaafiqu waa saddex qofka munaafiqnimadiisa waxaa lagu gartaa saddex weeyaan إidaa xadaثa kadab markuu warramayo waa been sheegaa waidaa wacada aklaf markuu ballan qaadana waa guud yeelayo waa baajiyaa waidaa tumina khan marka uu la ammaanaystana waa khiyaana saddexdaa marka qofka lagu arko waa munaafiq muttafaqun saddexdaa qaar ka mida qofkay ku kulanta qofkii laga helana qayb munaafiqnimaada waa ku jirta wa fii riwaayatin wain saama wasallaa wazacama annahu muslim haba soomo oo ha salaado oo haba ku andacoodo inuu muslim yahaye saddexdaas hadday ku kulanto munaafiq khaalisa weeyaan xadiidka بن bni camr bn alcaas radi allahu canhuma riwaayadiisana waxaa ku imaan doonta inuu dhihi doono qofkay saddexdaas ku kulmaa waa munaafiq khaalis ah qofkii qaar ka mida laga helaana qayb munaafiqnimo baa ku jirta ilah iskan baayo xadiidkana rawaahu muslim iyo qaybtantada labada qaybood waa muttafaq calayh wuxuuna ku iman doonaa raqam situmiya tisca wa tisciin وعن xudayفة بن اليمان رضي الله عنهما qاaل xdثnaa رsuuل الlahi صلى الله عليه وaله وسلم xadيiثayn rasuulka all صلى الله عليه وسلم yaa nooga waramay laba xadiid buu noo sheegay rasuulka صلى الله عليه وسلم qad ra'aytu أxadهmaa midkood waan arkay وأna أntadiر الآخر ki kalena waan sugayaa weli ma aanu dhicin lakin laabud waa inu isaguna dhaco xadaثnaa wuxuu nooga waramay أن الأmاnةa نزلت أmaanadu inay ku soo degtay fii jadri quluubi الrijaal ragga qalbiyaalkooda salkiisa jirideediisa hoose inay ku soo degtay oo ammaanadu kolkii khalqiga la abuuray ugu horreysay aad ragga qalbigooda loo geliyey oo salka loo dhigay ثuma نزla الqur'aanu haddana qur'aankaa soo degay facalimuu min الqur'aani وcalimuu min الsunnة qur-aankii bay dadkii wax ka barteen sunnadiina waxbay ka barteen oo ammaanadii asalka u ahayd ee qalbigooda ku jirtay iyo qur-aanka iyo sunnaduna kusii xoojiyeen marka dadkii ammaanadoodii aad bay u weynaatay kolka saxaabadii iyo ridwaan ullahi calayhim kaas marka waa nooga warramay uma xadatanaa haddana wuxuu nooga warramay can rafci alamaana amaanada qaadideeda in amaanada dadka laga qaadi doono yuu nooga warramay faqaala wuxuuna yidhi yanaamu الrajulu الnawma nin baa seexan doona hal mar seexan doona fatuqbadu اlأmaanaةu min qalbihi amaanada qalbigiisa laga qaadayaa fayadallu wuxuu ahaanayaa aharuhaa raadkeedu mihla اlwaqti wkti oo kale wkti waxaa la yidhaahaa meel wax laga tirtiray meel wax laga tirtiray waxaa kusoo soo harhara ayaa la yidhaahaa sabuuradda oo kale misalan kolkii laga tirtiro waxoogaa aan go oo kusoo hara taasoo kalea wkti la yidhaahaa marka calaamadii waxaa laga qaadaya amaanadii baa laga qaadayaayo markaasa waxoogaa yar oo deg deg ah ayaa meeshii kusoo haraya sida wktigaas oo kalea ثuma yanaamu الnawmata haddana marka uu seexanayaa fatuqbad الأmaanaةu min qalbihi amaanadii baa qalbigiisa laga qaadaya kulligeedba fayadalu aharuhaa raadkeedii meesha ay ka tagtay baa wuxuu ahaanayaa mihla ahari اlmajli sida humbuluuluqa biyogelidda oo kale raadkeedu kaluu noqonaya majliga waxaa la yidhaahaa qofka markii meel dab uu kaga dhaco biyaha galaya kaasaa la yidhaahaa ama haddii u qofku uu shaqeeyo oo geedagoyn iyo beer falid iyo wax sidaas oo gacanta wax xoogla uu ku qabto wax aada u garaaco oy gacantu baxdo oo biyo ay galaan kaasaa majri la yidhaahaa marka meesha way soo fooracsanaysaa way soo fooracsanaysaa markii meeshii haddana biyihii laga sii daayana weli waa foorhacsanaanaysaa meeshii oo qaaliya ka jamrin sidii dhimbil dab ah oo kale daxrajtahu aad ku wilaanwilisay calaa rijlika lugtaada ku wilaanwilisay oo kale fanafida oo biyoobay biyo ay gareen fataraahu waxaad arkaysaa muntabiran kii fooracsan kor usoo taagan walaysa fiisu waxban aana ku jirin walsa soo fooqsan waxba saana ku jirin sidaasoo kale marka qalbigiina meeshii ammaanada laga bixiyey sidaasoo kale ahaanaysaa waxba kuma jiro laakiin meeshii laga bixiyey ayaa oo qaawan oo mxuha qalaalan ayaa soo fooracsan uma akada xasaatan haddana dhagax yar buu qaaday nebigu salى اllahu عalayhi waalihi wasalam jayga kaa nidhahan oo dhagaxyaa nidhahan oo kale waa xasaa la yidhaha midiiba fadaxrajahu calىa rijlihi lugtiisu saa ugu kora wilaawiliyey nebigu sal ly slam isagoo tilmaamaya dhuxusha sida mxuahay loogu wilaawilinayo oo kale fayusbixu الnaasu dadka waxay ahaanayaan yatabaayacuuna kuwii wax kala iibsada falaa yakaadu axadun qofna uma dhowaanayo yu-addi اlamaanata in amaanada guto kulli dadkooda khaa'iniin bay isugu dhacayaano qof waliba wuxuu u darta buu qaadanayaayo wixii loo dhiibo qof ammaanadii godanaya iska dhaafe qof ku dhow inuu gutana ma jirayo xataa yuqaala ilaa laga yidhaaho ina fii bani fulani rajula amiina war reer hebel nin aaminaa jooga xaafid heblaayo odaga dukanka meeshaa kuleh kama dago kaasu oo si fiican bay wuxu iibiya nin nin tilmaaman nin nin tilmaaman ayaa beeshii dhannayd ku jiraaya xataa yuqaala lirajuli ilaa ninka lagaga yidhaaho maa ajladahu xoog badana maa adrafahu Eh, mxua la qiibsana qofkaasu oo mxuu ahaaye eh, farsamo badana fariidsana ma acqalahu caqli badana baa la dhahaya waa la ammaanaya nin baa la ammaanayaa oo caqli iyo fariidnimo iyo xoog iyo nashaad iyo lagu ammaanayaa wamaa fii qalbihi mihqaalu xabatin min khardalin min iimaan isagoo qalbigiisana aanu ku jirin xabad khardal ah geed midho yar la weeyaane kan hadda kahor soo sheegnay oo sagarxuud bay soomaalida oo galbeed iyana yidhaahaan qadarkiis oo min iimaan iimaan ah wax yaroo iimaanina qof aanu ku jirin baa dadkii ammaanaya oo ammaana xumadiisa iyo waxaas iimaan daradiisa waxa lama fiirinaye shaqaysigiisan adduunyada intada u shaqaysanayo saxaarana u shaqaysanayo kaasaa lagu ammaanayo hebel maarkan guryuhuu dhistay muxuu ahaa wuxuu wuxuu sameeyey wuxuu kala dabiraayo waxaasaa lagu ammaanaya walaqad ataa calaya waxa ay soo maray waxaale xudayfa ale radi allahu canhu zamaanu waqti baa ay soo maray wamaa ubaali aanan u aabayeeli jirin oo aanan kala jeclaan jirin ayakum baayactu kiina wax ka iibsaday kiinaan wax ka iibsaday kaan ammaanay dadkao dhan aan wada ammaani jiray wada wada aamini jiray oo isoo ka ay ahaayeen maxaa yeelayna lain kaana musliman hadduu qofkaasu muslim yahay layaruddannahu calaya diinuhu diintiisaa iga celinayso inuu dulmiyo oo khayaano diintiisaa ka celinaysa wain kaana nasraaniyan aw yahuudiyan hadduu nasraani yahay ama yahuudi yahayna layaruddannahu calaya waxaa iga celinaya saaciihi caamilkiisa yani madaxdiisa madaxdaa madax wanaagsan aho uu ka baqayaa labadaas marka qof madaxdiisu ay wanaagsantaho madaxdii ka baqaayo dowladda ay fiican tahay iyo qof isaga iimaan lahoo alle ka baqaya labadaasay dadku kala ahaayeen oo qof walba waa iska aamini jiray wa ama alyawma maantase famaa kuntu ubaayicu minkum mid idinka idinka mida ma aan wax ka iibsanaayo ilaa fulana wa fulaan hebel iyo hebel iyo mulaan qof tilmaaman keliyaan aaminaya muttafaqun caleyh layfa markuu sidaa uu leeyahay waa goortee wuxuu dhintay e, dhowr iyo soddonkii shan iyo soddon meelahaas markay taariikhda hijriga ahayd buu xudayfa dhintay waqtigaasuu calaacalayaayo uu leeyahay qofku macluumaadka idinka aaminaya hortii horese dadka oo dhan ooda aamini jiray maxaan u malaynaynaa marka hadda inaga waa sii yaraatay amaanadii kun iyo saddex boqol iyo dheeraad muddo laga joogo buu sidaa u calaacalayaa radi allahu canhu intaana dadku waa sii xumaanayay qowluhu jadr bifatxi اljiimi waiskaani daali اlmucjama jadr wa huwa aslu shay shay jiridiisa iyo salkiisa jadri layidhaah jamciisuna waa juduur wاlwaqtu bitaa'i اlmuhanaati min fawq taada laba dhibicda sare ku leh iyada oo la aqriyo waxa waa alahar اlyasiir waa aharka yar ee raadka yare meesha kusoo haray meesha wax laga tirtiray wاlmajlu bifatxi اlmiimi waiskaani اljim huwa tanafuطun fi اlyadi wanaxwiha waa biyogelid oo gacanta iyo wixii lamida gala weeyaan oo min ahari camalin shaqa raadkeed daraaddi ku gala shaqo xoog loo qabto wax garaacay wagayrihi iyo wax lamida sida muxua dab wax qabtay oo kale iyo qowluhu muntabiran macnihiisu waxaa murtafic kusoo fooracsan qowluhu saaciihi alwaali calayhi ka madaxda u abaalka oda saasay ammaanadu marka hortii hore ahaan jirtay sidaasayna u naaqustay sidaasuuna uga calaacalayaa xudayfa radia allahu canhu wa can xudayfata وabi hurayrata radia allahu canهuma qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyh wali wslam yajmacu allahu tabaaraka wa wataعaalى annaasa alla subxaanaه wa tacaala dadkuu soo ururin doonaa qiyaamaha qiyaamaha siday ammaanadu muxuu ahaayey dowrka ay leedahay oo sida dadka loogu ciqaabaya dadka ammaanada gudan waayey iyo xadiidkanu ka warramaya wuxuu leeyahay dadka alla isu soo urin doona qofka qiyaamaha fayaquumu اlmu'minuuna mu'miniinta taagnaanaya aada meesha u taagnaanaya xataa tuzlafa lahum اljanna ilaa jannada laga soo dhaweey jannadii baa loo soo dhaweynayaayo hortooda la keenaya waslifat اljannatu lilmuttaqiin fayaatu markaasay jannada u xiisoonayaan inay galaan ay rabaan fayaأtuuna aadama salawaatu اllahi عalayhi aabbahood aadan bay u imaanayaan salawaatu اllahi wasalaamuhu عalayhi fayaquuluun yaa abaana staftix lana aljanna aabbahayow jannada noo furi dalab in naloo furo jannada oo aan gallo naloo idna nooga dalab fayaquulu markaasuu dhahayaa wahal akrajakum min aljannati ilaa khati'atu abiikum oo jannada ma wax kala idinka soo bixiyay dembigii aabihiin mooyaane geedkii uu cunay ee iska daa la marka laga soo laga soo bixiyey jannada ayuu ka wadaayo kaasu ka cudurdaranaya anigii sabab idinku ahaa in jannada laydinka soo saaro miyaad leedihiin noo dalab hanaloo fure maya lastu bisaaxibi daalika arrintaa ninkeedii anigu yiihi idhabuu ilaa bni ibraahiima khaliil illah u taga wiilkayga ibraahiim ehee widaygii alla ah fayaatuuna ibraahiim ibraahiim bay u imaanayaan salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh fayaquuluun fayaquulu ibraahiim ibraahim baa wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi dalika anuu arrintaa ninkeedii miihi ninka arrintaa ku shafaaco qaadi lahaa mi inamaa kuntu khaliila min waraa'a waraa anugu waxaan khaliil ka ahaa gadaal gadaal khaliil mubaashira ma aan ahayne khaliil waxaan ahaa laga sok laba laga sokeeyo oo dad kale gadaashood khaliil ka siya baan ahaa icmaduu ilaa muusaa abbaara muuse aada aladi kalamahu allahu takliiman alla uu la hadlay isaga mubaasharatan uu la hadlay fayaأtuuna muusaa muusay u imaanayaan fayaquulu markaasuu isna dhahaya kolkay ka dalbadaan inuu rabbi ugu ergeyo jannada in loo furo ou ka dalbo lastu bisaaxibi dalika arrintaa ninkeedii mihi idhabuu ilaa ciisa ciise aada kalimat illaahi wa ruuxihi ereygii alle iyo ee ruuxdiisii ahaa ereyga kuna ah alla uu ku abuuray biduuni waasitati ab ugu abuuray ruuxdii allana ahaayee neeftii jibriil fulkiisii lagu abuuray oo si gaara isaga alla ugu abuuray kaa u taga fayaquulu ciisa ciisa isna wuxuu dhahayaa lastu bisaaxibi dalik arrintaa ninkeedii miyihi fayaأtuuna mحameda slى الlahu عalayhi waslm moxamed bay u imaanayaan marka kalma aanu sheegin inuu moxamed isagu ciise kusoo xawilay laakiin riwaayad kalea sheegaya waa kusoo xawilay oo moxamed u taga isagaa addoonka alle iyo rasuulkiisii ahoo sidaa ahoo khaatamu nabiyiin aho isagoo kale fayaquumu waa istaagayaa isagoo kolkii loo sheega buu adahaya anaga saaxiibkeedii ah fayu'danu lahu waa loo idnaayaa inuu shafaaco qaado loo idnayaa wa tursalu alamaanatu wاlraxim marka kolkii dadkii loo idna inay jannada galaan iyo siraadkii bay gudbayaan siraadkii baa jannada ka sokeeyo oo ay gudbayaan marka siraadkaas kolkay dadku marayaan ayaa waxaa la sii dhigayaa laba shaybaas jidkii sii joogsanaya oo qofkii labada xumayn jiray uuna maraynin ee qabanayaanoo oo naarta ku tuurayaan walciyaadu billah wa tursalu waxaa la dirayaa alamaana amaanadii baa la dirayaa iyo waraxibu qaraabadii qaraabanimadii yaa la dirayaayo fayaquumaani waxay istaagayaan janabatay siraati jidka labadiisa dhinacbay istaagayaan yamiinan wa midig iyo bidix iska kala taagaya oo dadka soo maraya bay fiirsanayaan fayamuru awalukum xoojka idinku horeeya wuxuu uu marayaa kalbarqi sida hillaaca oo kale biligta hillaaca oo kale bay ku marayaan qaybta ugu horaysa allahuma ajcalnaa min haulaa qultu markaasaa waxaan abu hurayra haddaan haddii abii wa ummii igu aabbahay iyo hooyaday eh ayu shay-in ka mari lbarqi sidee buu yahay hillaac maritaankiisu qaala alam taraw kayfa yamuru wayarjicu fii tarfati cayn miyaydaan arag sida u maraayee haddana uu isugu soo noqonayo ilbiriqsi wax intuu sida u kala dilaa haddana isu soo noqdaydaad moodaysaa sidaasoo kale bay ku marayaan uma ka mari riix haddana dabaysha marideeda xuufteeda oo kale ayay kuwa ku xigaano ku marayaan wa uma ka mari طayr sida shimbirta orodkeeda oo kale maritaankeeda orod ku marta oo kale wa washad الrijaal mise waashad الrijaal washad الrijaal ragga orodkiisa oo kale waa qaybtii labaad shadiga marka orodka laga wado washad الrijaal iyo ragga orodkiisa sidaasay ku kala marayaan tajri waxay sidaas ugu kala tagsan yihiin tajri bihim waxaa la ordaysaa acmaaluhum camaladoodii say u kala camal badnaayeen bay u kala dhaqsa badan yihiinoo sidaasay qaabasi u noqonayaan wanabiyukum salى اllahu عalayhi waalihi wasalam qaa'imun calى الsiraaط